alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay shubhada sagaalaad iyo jawaabaheeda shubhada sagaalaad yaa sheegaya nuxurkeeda haye qofka laa ilaaha ila idhaahda bachiga rumeeya tukadee sooma waxaana laa yutasawaru minhu اlkufr qofka shahaadateynka la yimaada qur-aanka rumeeya bachiga rumeeye wixii la mida sooma ee salaada laa yutasawaru minhu اlkufr gaalnimo inay ka dhacdo lama suureysan karaaba ayb waaynu sheegnay markaa muqadimaad shan ah oo qaacidada markaa ama shubhada burinteeda markaa hordhacu ah qodobada markaa ugu muhiimsanaa ee ku jira waxaa ka mid ah mid markaa aslu اlqaacida yacuudu calى asli اlqaacidati bالnaqd oo ku saabsanaa bima yahbut اliimaan wa bima yahbut اlkufr muxuu iimaan ku sugmaa maxaase kufri iyo gaaloobo ku sugmaa haye yaani waxaa loo yaqaano iimaanku wuxuu leeyahay khisaal yahbutu biha aslu اliimaan kufriguna wuxuu leeyahay khisaal iyo qodobo yahbutu biha alkufr alakbar marka maxaa loo shardiyaa alkhisaal alati yahbutu biha aslu اliimaan ee loo shardina alkhisaal alati yahbutu biha alkufr اlakbar haye اkيr ah, اkيr inay ku wada kulmaan صaحيiح الkhiصاaل اlatي yhبت bha أsل الإيmaan laabuda min اجtimaaعiha qodobada la-aantood asalka iimaanku aanu sugmahayn waxaa shardiya dhammaantoodba in la helo yaعnى mid kamida ah hadduu maqan yahay asل الإimaan ma sugna hal qodob oo asluliimaan la-aantii aanu sugmahayni hadduu maqan yahay inta kale boqol kiiba sagaaliyo sagaashan ha sugmaane iimaan ma jiro marka alkhisaal alatii yahbutu biha asluliimaan laabudda min ijtimaaciha ayib alkhisaal alatii yahbutu biha alkufru akbar qodobada kufrulakbarka sababta u ah aye fadal yani laa yushtaradu ijtimaacuhaa xataa yuxkama cala alinsaani bilkufr qodobada gaalowga iyo diinka baxa sababta o ah in dhammaantoodba qofka ay ku kulmaan si loogu xukumo inuu gaaloobay shardima waxaa ku filan wujuudu waaxidi minha fiihi hal qodob oo ka mid a asbaabta kufriga akbarka qofka haddii laga helo intii kaleba ka maqnaatee halkaa qodobu ku kufriyaya marka natiijada soo baxday waa maxay laa yushtarau fi اlkufri ijtimaacu jamiici muujibaati kufrulakbarka looma shardiyo waxyaabaha sababta u ah dhammaantoodba qofka in laga wada helo bal yakfii fii kufrihi hubuutu waaxidi minha fiih inuu gaaloobo waxa ku filan hal qodob oo kamida ah waxyaabaha lagu gaaloobaa qofka inuu ku soco marka muqadimada noocaasi waxay burinaysaa aslu hadihi اlqaacida ila qaacidana waxay leedahay qofkii markaa laga helay qodobadaas ma ma kufri karo laa yutasawar minhu اlkufr walow facala ma facala tusaale ayaa u keeni kara ku saabsan alaxkaam alcamaliya haye may hal tusaale ay leedahay qaacidada iimaanku wuxuu ku sugmayo kufriga wuxuu ku sugmayo oo tusaale u ah qaacidadaas isagoo iimaaniye kufri maaha axkaamta acmaligaaba ku saabsan yahi lakin waa tusaale kaye alwudu dhe alwudu aye weysada yani laa yushtarط اجtimaacu mubطilaat الwuضuء fi الshaks liyntaqida wuduuhu aw liyabطula wuduuhu bal yakfi fi dalika waaxid soo ma hal mid baa ku filan wixii weysada burinaya o dhan laga wada helaa shardi maaha hal mid baa ku filan asixitaankeedana maxaa laga rabaa shuruuddii arkaantii oo dhan oo hal shardi hadduu maqanye ama hal rukun hadduu maqanye weysadu ansixi mayso iimaankuna waa saas oo kale wey ayib jawaabta annahu arinku wuxuu yahay laa khilaafa wax khilaafi kaainun ma ahan bayna alculamaa culimada dhexooda kullihim dhammaantood ana arajula ninku qofku un baa loo jeedaa rag iyo dumarkuu doonaya baa noqde idaa sadaqa haddii uu rumeeyo rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam fii shayin arin dhexdii uu rumeeyo wakadabow rasuulka uu beeniye fii shayin arin anahu kaafir inuu yahay gaal lam yadkul aan gelin fi lislaam islaamnimada aan gelin yaana waxay arrintan ku saabsan tahay fi islaami markuu islaamayo ayaa wuxuu yidhi anuu wax kastoo rasuulku calayh isalatu salaam inoo sheegay waanu rumaynaya marka laga reebo hal qodob oo rasuulku calayh isalatu salaam inoo sheego qur-aanka ku sugan ama axaadiida saxiixa ku sugan qodobkaanuu rasuula kama rumaysan uu igeli waaye qofkaasi muslim sidaa ku noqon maayo waayo islaamnimadii waxaa shardi u ah an yusadiqa rasuula اllahi fi kuli shay wax kasta oo rasuulku alayh الsalatu salaam uu sheegay inuu rasuulka u rumeeyo haddii markaa taa la waayo dee muslim noqon maayo wakadalika saasoo kale idaa aamana hadduu rumeeyo bibacdi qur'aani qur barhkiye wajaxada bacdahu barhkiina u dafiro qur-aanka dhan anigu waan rumeeyey buu yihi marka laga reebo aayat dayn aayaddaa ma rumaysina anigu qofkaasi hadduu marka hore gaal ahaa sidaana uu leeyahay sidaa muslim noqon maayo islaamnimada waxaa shardi u ah aliimaanu bijamiici اlqur'an bal bijamiici ma jaءa bihi الnabiyu salى اllahu alayh wasalam wuxuu rasuulku la yimi o dhan inu rumeeyo kaman aqara sida qofka qiray bitowxiidi towxiidka oo yihi nebigu alayh الsalatu salaam towxiid buu inoola yimi arintaa waa ka rumaystay waana qirsanay oo wajaxada inkiray oo diiday wujuuba salaa salaada waajibnimadeeda aw aqara ama qire bitowxiidi towxiidka iyo wasalaati salaada wajaxada diiday wujuuba zakaa sekada waajibnimadeeda aw aqara ama qiray bi haada madkuurkaa kaa lasoo sheegay kullihii dhammaantii oo ah waxaa weeyaan qur-aanka iyo towxiidka iyo salaada iyo zakada wajaxada sowma soomka markaa inkiray oo diiday aw aqara ma qiray bi haada kan lasoo sheegay kullihi dhammaanta xataa soomkana ku daro wajaxada dafiray alxaja xajka oaanu xajka waajibnimadiisa ma rumaysni walamaa lam yanqad markii aanay iltizaamin oo aanay waajibnimadiisa ictiqaadin unaasu dad fii zamani nabiyi sala اla alay wasalam waqtigii nebiga lilxaji xajka aanay u hogaansamin bimacnaa aanay inuu waajib yahay ictiqaadin anzl اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii xaqihim arinkooda wuxuu ku soo dejiyey walilaahi ilaahay waxa u waajibo cala naas dadka dushooda ugu waajibay xijulbeyti guriga xajintiisa man istaaaca buu ku waajibay ka awooday ileyh xajka xaggiisa sabiila wado waman kafara ka kufriyana faina allaha ilaahay haniyun kaaftoon buu ka yahay can ilcaalamiin caalamiinta oo dhan markaa markuu le walama lam yanqad unaasu fii zamani nabiyi lilxaj inqiyaadka muxuu uga jeedaa bimacnaa xajkii iyagoo rumaysan baanay samayn ficil ahaan miya maya almuraadu bilinqiyaadi huna aliltizaam inqiyaadka halka waxaa looga jeeda iltizaam oo ictiqaadu takliifi bihi inuu qofku rumaysan yahay uu caqiideysan yahay xajka inuu mukalaf ku yahay ilaahay subxana wa tacaala uu ku waajibiyey loogama jeedo un xajka waajibnimadiisa isagoo rumaysan ayaanu xajin oo xajkii ficilhaan aanu u samayn sheekhu sidaa uma wado oo qofka idhaa tusaale ahaan xajku waajib buu aniga iyo dadka kaleba ku yahay xoolaan ku xajiyana waa haystaa xoog iyo caafimaadna waa haystaa laakiin iyo howlo kalean ku yara mashquulsanay oo markaa xajkii aan samayn kaa sheekhu uma jeedo tafsiirka noocaasa la idhaahdo aayaddan waxay ku soo degtay dad aan waajibnimada xajka aan rumayn kufriguna waa kufri akbar wman kafara faina allaha aniy can اlcaalamiin waa tafsiir markaa laga wariye can cikrima can ibni cabaas sanadkuna ilaa cikrima wuu ansaxay wuxuu odhanaya ana alyahuuda iddacow anahum muslimuun yahuud baa sheegtay inay muslimiin yihiin kuwa ilaahay u hogaansan inay yihiin qaala lahum الnabiyu ina allaha amara bاlxaj faxuju rasuulku wuxuu ku yihi haddaad rumaysan tihiin haddaad ilaahay u hogaansan tihiin ilaahay dadka wuxuu amray inay xajiyaane xajiya faabow an yaxujuu waqaaluu in allaha maa awjaba calayna alxaj way diideen inay xajiyaan waxaana yidhaahdeen ilahay annaga xaj naguma waajibin markaa jaxaduu wujuuba alxaj waxay inkireenay diideen waajibnimadii xajka oo lam yaltazimuu bidalik faanzl allahu alaaya markaasuu aayaddan ilaahay soo dejiye saciid bin mansuur baa suninta ku wariyey kadalika aabariyu rawaa binaxwihi fi tafsiirih wa hada tafsir kaiir min aslf in badanoo slfa ka midina aayadda saasay ufasireen inay aayaddan ku saabsan tahay dad diiday waajibnimada xajka ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wowdan waman kafara ku jirtaa waa istinaafiya oo labada hadal iskuma xidhna walilaahi cala naasi xij lbeyti man istaaaca ilayhi sabiil hadalkaasi halkaasu ku dhammaaday waman kafara faina allaha haniyun can lcaalamiinna wowdaasi waa istinaafiyo waa hadal cusub oo halkaa ka bilaabmay oo macnuhu waxa weeye waman kafara billaahi wa malaaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bilqadari wa bilyowmi alaakhir wa bilqadari khayri wa shari faina allaha haniyun can alcaalamiin qofka arrimaha ilaahay rumayntooda beeniya ka kufriya ilahay hani buu laakiin cumuumka waman kafara waxaa soo gelaya cadam اliimaan biwujuubi اlxaj ila aliimaanu biاlkutub iyo alimaanu biاrusul labadaba waa ka mid in la rumeeyo waajibnimada xajka oo rasuulkuna isagaa warkaa inoo keenay kitaabkiina arrintaasi waa ku taallaa marka qofka aan rumayn wujuub اlxaj lam yumin biاrasuul walam yumin biاlkitaab marka halaba idhaahdo ooman kafara xajka si gaara ugumay soo degine waxay caam ku tahay qof kasta oo kufriyey ee xajku haddana waa soo gelaya cumuumku soo gelaya marka labada tafsiir kii la idhaaba waxay istidlaalku sax buu noqonayaa waman kafarana marka haddii la idhaha xajkaa looga jeedaa iyo haddii la dhaha cumuum baa looga jeedaa labaduba waa sax haddii la xajkaa looga jeedaana qofkii aan xajin looma jeede waxaa loo jeedaa qofka aan sida sheekhu xagga horeba ku sheegay aan xajka waajibnimadiisa ictiqaadin een iltizaamin weji kale wuxuu leeyahay waman kafara waa fi lxaji laakiin kufrigu waa kufru duuna kufri kufrulabarkii maaha weji kalena wuxuu leeyahy waman kafara xajkay ku saabsantay waana kufr kufrun كفر akbaru weeye waxaana loo jeedaa qofku xajka waajibnimadiisa haba ictiqaadee oo haba rumeeyee haddii xajkii isagoo awoodo uu ka tago uu ku gaaloobaya diintu kaga baxaya wa hada qowl min aqwaali ahli shahaataynka oo qura ka tegistooda lagu kufriyaa waa la yihi shahaataynka iyo salaada la yihi shahaataynka iyo salaada iyo sakadaa la yihi waxaa kaloo la yihi shanta arkaanulislaamka kii laga tagaba waa lagu kufriyaya ah, fi kitaab اliimaan sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu idhaahdaa wa kuluha aqwaal liلslf xajka adoo rumaysan waajibnimadiisa hadaad xaji weydaad kufrayso soomka adoo waajibnimadiisa rumaysan hadaad soomi weyda rabadaan inaad diinta ka baxayso sakadii lamid salaaduna doobata khilaafka u badan ku jiro wa kuluhaa can limaami axmed raximah llahu tacaala imaam axmed waxaa lagu yaqaanaa haddii masalada ay salafku aqwaal ku leeyihiin isaguna riwaayaad buu ku yeeshaa sida haalibka ah laakiin qowlkii jumhuuru ahli sunna qowlkaasi wuu khilaafsan yihi jumhuuru ahli sunna qowlkaasi ma qabaan laakiin waa qowl min aqwaali ahli sunna in shanta arkaanulislaam tii samaynteeda laga tagaba afartaa camaligaa ha laba rumaysnaadee in laga kufriyayo lagu kufriyo diinta lagaga baxayo waana qowl daliil ahaan marka la eego marjuux waxyaabaha markaa marjuuxnimadiisa tusinayaan waxaa kamid a nebigu calayh isalaatu wasalaam se bukhaari saxiiisa ku wariyey markuu sekada ka waramay oo qof walo xoolihiisa ka ka bixin waaya lagu ciqaabaya buu sheegay rasuulku xoolaa laftoodii baa lagu ciqaabaya geeli baa ku tumanaya lo-dii adrhigii baa markaa qanqaniinaya geesaa ku hirdeeyaya garoomada qiyaame inta loo dhigo uma yaraa sabiilahu ila annaari aw ila aljanna intaa dabadeed buu markaa wadadii jannada umari laha umuuqanaysa ama tii naarta umari laha walow kafara bitarki zakaa lama kaana lahu sabiilu ila اljanna haddii sakadaa uu bixin waaye ee lagu ciqaabayo uu diinta kaga bixi lahaa wado jannaa meesha u ooli lahayd qof muuminuun baa jannada gelaya qof kaafiri jannada geli maayo marka waa qowl marjuuxa weeye waa laga raajaxsanya wuxuu hi waman aqara qofka qira bihaada madkuurkan kullihi dhammaantii wajaxada dafira albacha in laysa soo saarayo kafara waa gaaloobay bilijmaac si ay culimadu isku waafaqsan yihiin dee maxaynu nidhi waxyaabaha aslul iimaanku uu ku sugmayo waxaa shardiya in dhammaantoodba laga helo qofka waxyaabahan waxaa ka mid ah aliimaanu bilbachi asliimaan sugmi maayo haddaanu qofku bachiga rumayn oo alimaanu bilyowmi alaakhir ayuu bachigu soo hoosgelaya walimaanu bilyowmi alaakhirna waa axadu usuuli liimaan waxalla waa xalaaloobay damuhu dhiiggiisa iyo wamaaluhu xooleysu kamaa qaala tacaala ay liqowli illaahi tacaala ilaahay u odhi in aladiina kuwa yakfuruuna ka kufriya biاllaahi iyo warasulihi wayuriiduuna doonay an yufariquu inay kala geeyaan bayn اllahi warasulih bimacnaa yidhaahdaan ilaahay baan rumaynayna rasuulkana ma rumaysan oo yaquuluuna odhanaya nuuminu waa rumaynaynaa bibacdin badh qur-aankii kamida wanakfuru bibacdin barh kalena waa ka kufriyeynaa wayuriiduuna doonay an yatakiduu inay yeeshaan bayna daalika arrinkaa dhexdiisa sabiilan wado ulaaika kuwaasi hum lkaafiruuna iyagunbaaba ah kuwii kufriyey xaqan dhab ahaan oo xaqa loogama jeedo kufriba xaq ah oo did albaaila loogama jeedo xaq waxaa loo isticmaala bimacnaa mutaxaqiq marka kufruhum waa mutaxaqiq lwujuud gaalnimadoodu waa mid si dhaba xaqiiqa u jirta weyaan macnuhu marka aayaddan daliishigeedu si gaara dee baciga uguma saabsana waxay ku saabsan tahay ilaahay subxana wa tacaala maca ikhbaarihi biiimaani bibacdin xakama calayh bilkufr isagoo ilaahay noo sheegay wixii rumayntiisa laga rabay qaar inay ka rumeeyeen oo numinu bibacdi wanakfuru bibacdin wixii rumayntiisa lagu waajibiyey wax ka bay rumeeyeen waxna way ka kufriyeen isagoo ilaahay taa inoo sheegay haddana xakama calayhim bilkufri oo wuxuu yihi ulaaika hum lkaafiruuna xaqan taasina waxay u daliiltay qaacidadii aanu sheegnay ee odhanaysay maa laa yahbutu aslu اliimaani ila bihi fayushtarau fayushtarau ijtimaacuhu fi اlcabd oo wixii aslul iimaanku la-aantii aanu sugmahayn dhammaantiiba addoonka in laga helo ayaa shardi ah si loo xukumo inuu yahay qof mumina marka wixii baan laga wada helina ina waa laga helayo nuuminu bibacdin waa kuwaa leh waa laga waayo wanakfuru bibacdin waa kuwaa in aslul iimaanku wixii uu ku sugmayey aan laga wada helin maxaa ka dhashay ulaaika hum lkaafiruuna xaqa falaa budda min ijtimaaci اlkhisaal alatii yahbut biha aslu اliimaan si qofka iimaan loogu xukumo waxaa lagama maarmaana waxyaabaha asalka iimaanka ee gaalnimada lagaga badbaadaa la-aantood aanu sugnayn dhammaantoodba qofka in laga helo haddii mid ka midu uu maqan yahay qofkaa iimaan loo xukumi maayo bal yuxkamu caleyhi bilkufr gaalnimaa lagu xukumaya sidaa ilaahay ulaaئika hum اlkaafiruuna xaq faإida kaana اllah buu ihi ilaahay hadduu yahay qad saraxa mid caddeeyey fii kitaabihi ku caddeeyey ana man aamana qofka rumeeya bibacdin barh ka mida wixii rumayntiisa lagu waajibiyey oo kafara bibacdin barhna ka kufriyo rumayn waaya fahuwa isagu alkaafiru inuu yahay kii gaalka ahaa gaalnimadiisu dhamayska tirnayd xaqan si dhaba gaalka u ahaa zaalat way suushay haadihi shubha marka markanay leeyihiin shahaateynkii baanu la nimi qur-aankii baanu rumaynay bacfigii baanu rumaynay salaadii baanu tukanaynaa waanu soomaynaa sakadii baanu bixinaynaa waanu xajiyaynaa seena lagu xukumayaa inaanu nahay kufaar jawaabtu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waxaa laydinku waajibiyey ee iimaanku la-aantii aanu sugmayn intaasoo qura maaha qodobo kalaa jira haddii intaaba aada rumaysaan ood la timaadaan oo qodobadii kale ee kuwan kala midka ahaa asluliimaanku inaanu sugmahayn la-aantood aada ka tagtaan kuwa joogistood waxba idin tari mayso waayo inay wada joogaan baa shardi ahay oo hubuut liimaan shardi u ahay qodobadaana maxaa ka mida towxiid in ilaahay cibaadada lagu keliyeeyo marka intii kaleba haddaad la timaadeen oo qodobka ifraad bilcibaada uu idinka maqan yahay dee waxyaabihii asluliimaanku ku sugmayey bay qaar idinka maqan mar haddii waxyaaba asluliimaan ku sugmayo mid kamid uu maqan yahayna qofkaasi mumin maaha waa kaafir waay marka musanifku raximah اllahu tacaala jawaabtan wuxuu uga jeedaa biana qaacidatahu muntaqida qaacidadu waa qaacido bursan weeye waxaa le waxaad nagu waafaqsantihin qof inta aad sheegaysaanba la yimi hadduu qodob kale oo wixii rumayntiisa lagu waajibiyey uu rumayn waayo inuu kufriya ayaad ugu waafaqsantihi markaa qaacidadiinu way burtay dee hal qodob in la helun baana qaacidadu ay ku buraysa oo qaacidadiina markaa khilaafsan naqd waa ahamu shay fi lmasala in qaacidada la jabiyo oo la buriyo waa qodobka ugu muhiimsan wa haadihi buu ihi shubhadan hiy iyadu allatii tii ay sheegeen bacdu ahli اlaxsaa mandiqada axsaa la idhaahdo sacuudiya ku taallaa shiicadaana hadda lafteeda aada ugu badan dadka degan qaarkood shubhadii ay sheegeen wey fii kitaabi uu ku sheegay alladii kitaabkaas oo arsala ilayna uu noo soo diray oo mid ka mida ah culimadii alaxsaa ayay masaladana ka ishkaal gashay oo wuxuu yihi dad shahaateynkii rumaysan oo qur-aankii rumaysan oo bacigii rumaysan oo tan rumaysan oo tukanaya oo soomaya oo sekada bixinaya kayfa naxkum calayhim bilkufr sidaan ugu xukumaynaa gaalnimo jawaabtu markaa maxay noqotay in la idhaahdo hubuut liimaan maxaa loo shardiyaa waxaa loo shardiyaa jamiic اlkhisaal alatii laa yahbut biha aslu اliimaan in la wada helo dee khisaalkana intan kuma koobna alulaxsaagan sheekhuyu uga jeedaa waxaa daahir o allah aclam in uga jeedo nin la odhan jiray axmed ibn cabdilkariim oo ah min ahli laxsaa oo shubhadani ay ku qumtay warqad usoo diray sheekha kadib sheekhuna uu diray risaala yaruddu biha caleyh uu ku radinayo oo shubhadan lafteeda oo kaga hadlayo risaaladaasi waa risaalo muhima oo tatadamanu kaiira min aladilati addaalati cala takfiir اlmuslim alwaaqici fii naaqidi min nawaaqid اlislaam adilo badan oo tusinaysa qof marka hore muslim ahaa hadduu ku dhaco hal qodob oo kamida qodobada islaamnimadu ay ku burto inuu kufriyayu gaaloobay وأن الشhريعaةa جاءت بqتل maن ارتakبa muجiب الqتل miن المسلمiiن iyo شhareecadu inay in badan sheegtay qofka sameeye wax dil waajibinaya walo marka hore muslimba ha ahaadee in la dilo waxaasi ha noqdo inuu diintii ka baxay sida man badela diinahu faqtuluu ama isagoo muslimaba inuu sameeye wax dil waajibinaya sida qisaas iyo wax lamida risaalada markaa sheekhu uu ku sheegay ee ninka uu ugu jawaabay waa daabacanta majmuucatu mualafaati sheikh waanayay ku taala waxaana ku daabacantay fi rasaa'il shasiya durar saniyaa laftiisa waa ku taallaa waad ka heli kartaan waana risaale muhima ah, ay tahay inaad raadisaan jawaabta labaad jawaab haani wayuqaal waxaa la odhanaya aydan ku noqoshe idaa kunta haddaad tuqiru inaad qirayso ana man sadaqa arasuula qofka rasuulka u rumeeya fii kulli shayin shay kasta wax kasta oo rasuulka inuu ka rumaysta lagu waajibiy wajaxda wujuub sala salaada waajibnimadeeda diida odhanoo qodobkaa nebiga alayh isalaatu wasalaam kama rumaysan fa huwa qofkaasi kaafiru waa mid diintii ka baxayo xalaalu dami wاlmaal bilijmaac oo dhiiggiisa iyo maalkiisuba ay xalaal yihiin si laysku waafaqsan yihi wakadalika saasoo kale idaa aqara hadduu qiro bikuli shay wax kasta oo rumayntiisa lagu waajibay ila albactha mooyaane yacnaa waxaa laysku waafaqsan yahay inuu yahay kaafir xalaal اdam wاlmaal wakadalika saasoo kale low jaxada hadduu diido wujuuba sawmi ramadaan oo aqara uu qiro bidalika madkuurkaas oo dhan yacnaa wax allaale wixii rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu sheegay oo dhan wuu qiray wujuuba sawmi ramadaana mooyaane waa kaafir xalaal اdam wاlmaal biاlijmac walaa takhtalifu lmadaahibu madaahibtuna iskuma khilaafsana fiihi xukumkiisa waqad naطqa bihi اqur'aan qur-aankuna arinka waqad naطqa bihi waa waqad naطqa waa ku dhawaaqay bihi arinka alqur'aan qur'aan kama qadamna waa dee aayaddii in aladiina yakfuruuna biاllahi warasuulih wayuriiduuna an yufariquu bayna اllahi wa rasulih wayaquluuna nu'minu bibacdi wanakfur bibacd yuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaaئika hum اlkaafiruuna xaqa taasuu ujeeda marka jawaabtan labaad waa min baab اlاstidlaal bqiyaas اlأwlى oo qofkii waajibaat اlislaam waxyaabihii islaamku waajibiyey qodob ka mida ah waajibnimadiisa diida inta kaleba ha rumaysnaadee hadduu kufriyayo macanuu waxa weeye sidaanu u kufriyahayn ahayn qofka aslulislaamba diiday aslulislaam soo tawxiidka maha qofka waajibaadkii islaamka sida salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii iyo waajibnimadiisa diida qodob ka mida qodobada waajibnimadiisa diida hadduu kufriyayo dee waxaa ka awleysan qofka aslulislaamkii oo tawxiidkaa diidaa inuu kufriyo qaacidada macaanida waa sidaa wa min alistidlaal biqiyaas lowla faida kana man yajxadu shaya min waajibaat اlislaam maca alimaani bigayrihi yakfur fakayfa laa yakfur man yajxad الtawxiid aladi huwa asl اlislaam famacluumu buu yihi waxaa mid la yaqaanaa ana tawxiida tawxiidku huwa tawxiidku acdamu fariidati yahay faralka ugu weyn ee jaaa biha الnabiyu salى اllah alay wasalam ee nebigu uu la yimi ilaahay inuu waajibiyu faral yeelo inoo sheegay wa huwa tawxiidku acdamu waa ka weye min الصalaati والzakaati والsowmi والxaj fakayfa sideebaa ida jaxada اlinsaanu insaanku haddii uu dafiro shay-an min hadihi اlumuur kamida kafara uu gaaloobaya arimahan ah waajibaat اlislaam waa salaada zakada soomka xajka iyo kuwa lamidka walow camilaha kuba camal falo bikuli ma jaءa bihi rasuulu salى اllah alيه wasalam wax kasta oo kale oo rasuulku uu la yimi waida jaxada tawxiid tawxiidkii markuu dafirana aladii tawxiidkaas huwa isagu diin rusuli a rusushu diintay la yimaadeen kullihim dhammaantood la yakfuru aan u gaaloobeyn kef oo ah asalkii islaamka waxa u weyne ilaahay u waajibiyey hadduu juxuud ku sameeyo ama uu ka tagaba sidaanu u gaaloobahayn waajibaadkii islaamka een asal ahayne tawxiidku asalka u ahaa mid ka mida waajibyadiisa hadduu dafirana u gaaloobaya mana laa yumkin siduu qofku asqarka ugu gaaloobaya akbarkana aan ugu gaaloobay juxuud الsalaa iyo juxuud tawxiid ayuhumaa acdam juxuud tawxiid marka juxuud salaa siduu u kufriyaya juxuud tawxiidna aan ugu kufriyahay subxaan allah ilahay baa xumaan o dhan ka nasahane ma acjaba hada اjaahila manaa jaahilkan la yaabkiisu badana manaa waa jahli laga yaabo qofku leh qofka diida waajibnimada salaada ama soomka ama zakada ama xajka uu kufriyaya laakiin qofka tawxiidka diidaa ma kufrihayo oo jahli cajiiba taas waa qof aan garan ahayn masaa'il maraatibta ay kala leeday say u kala waajibsanta siday u kala waaweynta jawaabta saddexaad yuqaal waxaa la odhanaya aydan ku noqoshay hawlaai kuwaasi asxaabu rasuuli weeye sala اllahu alيyه wasalam qaatalo way la dagaalameen bani xaniifa qoladii la odhan jiray ee musaylama uu ka dhashay bay saxaabadu la dagaalameen oo dee xuruubti iyo dagaaladii xuruubu ridda la odhan jiray bay la galeen iyadoo abubakar radi canhu uu ku hogaaminayo waxaal bay la dagaalameen qad aslamuu banu xaniifa ay islaameen maca nabiyi sal alla alay wasalam nebiga maciise waxaal hum iyagu yashaduuna ay qirsanaayeen reer banu xaniife an laa ilaaha ila allah macbuud kale oo xaqa baa jira may lahayn macbuudka xaqi waa allah oo qura bay lahaayeen waana muxamadan bay qirayeen maxamed rasuul llahi inuu yahay wayusaluuna way tukanayeen wayuadinuuna waabay eedaamayeenba haddaba intaanu jawaabtii gaadhin wuxuu keenay markaa iiraad calaa lisaan اlkhasm masalo soo aroorin karo qofkan markaa lala doodaya wuxu uhi fain qaala hadduu dhahdo khasmigu qofkan inala doodaya intaaba ha rumaysnaadaan ha islaamaan shahaateynka ha qiraan ha tukadaan ha eedaamaan laakiin inahum yaquuluuna waxay lahaayeen ini musaylamata nebiyu musaylami waa nebi bay lahaayeen macana sababtay iyagoo a ah shahaadanaya oo ilaahay oo qura macbuudnimo u qirsan nebi maxamed rasuulnimo u qirsan tukanaya eedaamaya waajibaad kale islaamka samaynaya sababtay u kufriyeen waa maxay musaylama nebiya bay yidhahdeen halkaynu doonay nebigu inoogu soo dhacay oo ah maxay in qofku hal inta kaleo dhan ha rumaysnaado gaalnimada kaleo dhan ha ka badbaado hal qodob oo lagu gaaloobo hadduu samey inuu kufriyo waaba intaynu doonaynaba waa runtaa baynu leenahay waxay ku kufriyeen musaylama nebi ah iyagoo diinta intii kaleba wada qirsanoo wada haysta oo sidaa ma aha qulnaa waxaa odhan haadakani huwa lmaluub waa wixii la doonaya oo ah maxay qofku diinta intii kaleba aqirsanaado ku camal falee hal qodob lagu gaaloobo hadduu la yimaado inuu gaaloobayo inta kale uu qirsanyayna aanay u shafeeco qaadayn oo gaalnimo aanay ka ilaalinayn tiina waad nala qirta idaa kaana hadduu yahay man rafaca ka kor u qaada rajula nin fii martabati nabiy ilaa martabati nabiyi sal l alay slam martabada nebiga gaadhsiiya kafara inuu gaaloobay oo xallow xalaal noqday damuhu dhiiggiisii wamaalu walam tanfacu aanay anficin ashahaadataan ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamed rasul llah aanay anficin wala salaadu salaadu tukanayana aanay anficin qodobadii kale islaamka oo dhami aanay anficin fakayfa biman bal mid ka waran rafaca shamsaana odaygaa shamsaan la idhaahdo kor ugu qaado aw yuusufa aw saxaabiyan ama qof saxaabi aw nebiyan ama nebi ambiyada ka mid a fii martabati jabbaari samaawaati walard martabadiisa korka ugu qaada ka waran subxaan allah baa xumaan o ka nasahan ma acdama shanahu arrinkiisu weynaan badana kadalika saasa yabacu allahu ilaahay u daboolayaa calaa quluubi aladiina laa yaclamuun kuwaan xaqa garanahayn quluubtooda marka masaladanna waa talaasumka ka dhexeeya shahaadateynka horta dhinac bay kaga saabsan tahay oo qofka la yimaada maa yanqudu shahaadata ana muxameda rasuulu اllah hal yakfuru am laa baynu lehnay wax shahaadata ana muxameda rasuulu lah burinaya qofka la yimaada wax kaleba yaanu samayna intaama ku kufriyaya haabay ku leeyihin kule inahum yaquuluuna ina musaylamata nabiyun oo sababtaasay u kufriyeen soo male muqtadayaat shahaadati ana rasuulullah maxaa ka mid ah annahu laa nabiya bacdahu soo ma nebi jirin ma kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul allahi wakhatama nabiy dee laa nabiya bacdii oo nebigu alayh isalatu salaam marka shahaada wanashhad ana maxameda rasuulullah waa lahaayeen laakiin waxay ka tegeen hal qodob oo kamida muqtadayaat shahaadata an laa ilaha ila allah oo anahu laa nabiya bacdahu oo nebi musaylime la yidhah baa ka dambeeyey bay idhahdeen marka shahaadata ana maxamed rasuulullah wax burinaya qofka la yimaadaa marka hore muslimba ha ahaadee wuu kufriyayaa taana waad nagu waafaqdeen sooma ayib shahaadada qeybteedii kale oo shahaadatu an laa ilaha ila allah qofka la yimaada wax hal qodob oo burinaya diinta intii kaleba si saxaawo haystee de isna uu kufriyaya shahaadateynku de waa isku xukm udhici maysa inaad tidhaahdaan qofka la yimaada shahaadatu ana maxamed rasulla wax burinaya uu kufriyaya qofka la yimaada shahaadatu an laa <coughs> qofka la yimaada shahaadatu an laa ilaaha ila allah wax burinayaana kufriyi maayo laa yumkin hada suurtagal maha taas marka ida kaana man lam yuqim shahaadata ana maxameda rasuul اllah kafiru famin baabi اlأwlى an yakuna man lam yuqim shahaadata an laa ilaha ila اllah kafira oo qofkan shahaadatu ana maxamed rasul lah sideedii u oogin ee wixii shardi u ahaa oo dhan aan la iman wixii burinaya oo dhanna aan ka tegin hadduu kaafir yahay xalaalu dami wاlmaal famin baabi اlأwlى qofka shahaadatu an laa ilaha illa aan oogin wixii shardi u ahaa oo dhan aan la iman wixii burinaya oo dhanna aan ka tegin inuu kaafir yahay wain talafada bihima waintasaba ilى اislaam kan le musaylame nebi la idhah baa nebi maxamed ka dambeeye o aan rumaysnahay dee waa shahaadanaya oo ku dhawaaqaya shahaadateynki baxiguu rumaysan yahy qur rumaysan yahy oo salaadiibuu rumaysan yahy zakadii soomkii xajkii oo weliba uu samayne muxuu ku kufriyey hal naaqid inuu la yimi de kef yanaa kii eh, talafadu bishahaadatayn miyuu anfacay maya kan la imanaya naaqid lishahaadati an laa ilaha ila اllah min baabi اlwlaa isaguna inuu kufriyo ku dhawaaqisu si waxba ugu tarayn kii yidhi musaylama a nebi nebi ka dambeeyey ayaa ku dhawaaqista shahaadatu an laa ilaha illa an maxamed rasuulullah uu ku dhawaaqay waxba ugu tarahayn kala yimi shahaadatu an laa ilaha illa wax burinaya shahaadatu an laa ilaha illa wax buriyana waxaa weyna shirku marka masalada macnaheed waxa weeye alqowlu fi ixda shahaadatayni kalqowli fi lukhra labada shahaado midkood waxa laga odhanaya baa takana laga odhanaya isku meel bay imanayaan soo waadix maa waay shamsaan iyo yuusuf iyo odayaal la caabudo sida kuwan soomaaliya dhexdooda dhaqaano ayay ahaayeen sheekhuna rasaa'ilkiisa qaarkood waa waa ku tagfiiriyey oo kaanuu yadcuuna annaasa ilaa cibaadatihim waxyaabo cibaado ah oo ilaahay xaq u leeyahy ayaa in iyaga loo sameeyo dadka ay ugu yeedhi jireen jawaabta afraad wayuqaal waxaa la odhanaya ayضa aladiina kuwa xaraqahum uu gubay caliy bn abi aalib radia allahu canhu binaari dabka uu ku gubay kulluhum dhammaantood yaddacuuna waxay sheeganayaan islaam oo mid lahaa gaal baan ahay ama diinta islaamka waan ka baxay kuma jirin xaal bay islaamnimo sheegeen hum iyagu min asxaabi calina yihiin radia allahu canhu cali bin abi aalib asxaabtiisi wa tacalamuu ay barteen saxaabada ay ka barteen maxay haddana ku kufriyeen walaakin ictaqaduu waxay aamineen fii caliyin cali waxay ka aamineen mil اlictiqaadi wixii laga aaminay oo kale fii yusufa washamsana waamhaalihima iyo ragga la midkaa dee la caabudo taasaa markaa kufrigooda sabab noqotay fakayfa ajmaca asaxaabatu saxaabadu say isugu waafaqeen calaa qatlihim dilkoodii o kufrihim gaalnimadooda kuwaa in la dilo oo kufaar ay yihiin saxaabadu way isku waafaqeen ariiqat lqatli unbay ku kala baydheen sidee loo dilaya tadunuuna ma waxaad u malaysaa ana aaab ana saxaabata saxaabadu yukafiruuna inay gaalaysiinaya almuslimiin dad muslimiina am tadunuuna mise waxaad u malaynaysaan an اlictiqaada aaminista fi taajin wax laga aamino iyo amhaali kuwa lamidkaa laa yaduru dhib ma leh wاlictiqaada ana اlictiqaada fi cali bin abi aalib radi allahu canhu yukafiru macnaa waa mid lagu gaaloobayo masaladana macnaheedu waxa weeye man facala mukafira min almukafiraat fainahu kaafin fi lxukmi calayhi biridda qofka sameeya hal qodob oo shareecada ay ku sugnaatay in lagu gaaloobo diinta lagaga baxo halkaa qodob halkaa qodob baa ku filan in lagu xukumo ridaya diinkan bax walaa yushtarad an tajtamica fiihi jamiic lmukafiraat wixii lagu gaaloobaya o dham inay ku kulmaan shardi mar walba qaacidii xusuusnow alkhisaal اlmuujiba lilkufr laa yushtaradu اجtimaacuha fi اlinsaan xataa yuxkama calayhi biاlkufr qodobada lagu gaaloobo qofka in gaalnimo lagu xukumo shardi uma aha in qodobadii oo dhan laga wada helo mid aanu ka maqnayn bal maxaa ku filan baynu idhaha hal qodob waxaa kaloo hadalkan ku dhex jira ana laa ilaaha ilا اllah qad tantaqidu fi xaqi qaa'iliha binaaqidin waaxid laa ilaha illa wax weyn axkaam badan ay ka dhalato laakiin qofku hal qodob oo ka mida nawaaqidu laa ilaaha ila اllah ayaa laa ilaaha ila diisaa burin kara sida weysadaba hal naaqidoo kamida nawaaqid wudu haddii loo hela ay u burayso oon loo shardin nawaaqidii o dhan qofka in laga wada helo tusaalena wuxuu ka dhigay cali bin abi aalib wuxuu gubay asabaiya atbaac cabdillaahi bn saba waayo waxay ku qumeen taaliihu caliyin iyagoo a ashhadu an la ila ashadu maxamed rasuul aleh oo islaamnimo sheeganaya ayay cali ku idhahdeen anta huwa yani anta allah adaa ilaahaya ah. marka cali bin abi aalib radi allahu canhu muxuu sameeyey lama raأytu اlamra amra munkara ajajtu naari wadacawtu qumbara waa addoonkiisii markaan arkay arrintu inay farakabax tahay arrin aada u foolxun tahay ayaan dabkii markaa oogay ninkaana waa u yeedhay siduu qoladaa dabka ugu guro saxaabaduna inay kuwaasi kufaar yihiin dilla ay mutaysteen oo ay ku mutaysteen riddada ay ku dhaceen diinka baxa way ku waafaqeen cabdillahi bn cabaas baa yidhi haddaan ahaan lahaa waan layn lahaa laakiin maan gubeen liqowli rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar inuu cali bin abi aalib qoladaa gubayna aslu dalika fi saxiixi lbukhaari wa tafaasiilu dalika fi bacضi الriwaayaat dakaraha ibn xajar fi fatxi اlbari wa xasanaha sanadkeedu xasan yahay buu sheegay marka intan dabadeed fakayfa ajmaca asaxaabatu calaa qatli bkufri ma tadununa ana asaxaabata yukafiruuna muslimiin yani fii qatli الصaxaabati lihaؤulaa wa takfiirihim iyaahum ixtimaalaan saxaabadu xukunkay kuwaa ku xukumeen inay gaalo iyo leyntay laayeen laba ixtimaal baa ku jira in la dhahdo asaxaabatu qad akhطau way khaldameen saxaabadu oo dad bay laayeen oo tukanaya oo soomaya muslimiin baanu nahay leh wa hada in la dhahdo way ku khaldameen waa bail lanna asaxaaba laa yajtamicuuna calaa bail saxaabada arrintan iskumay khilaafin waa isku waafaqeene say baail isugu waafaqeen ixtimaalka labaadna waxa weeye an yakunu asaabuu in takfiirinta gaalaysiinta iyo layntaasiba ay sax ahayd waxa markaa waajibiyey gaalaysiintooda dhiigoodana baneeyeyna uu ahaa alictiqaadu fii caliyin waxdahu inay cali markaa wax ka ictiqaadeen inuu nafciga duri hayo iyo wax lamida cali uun inay wax ka ictiqaadeen bimacnaa arrintu ay cali sidiisa ugu xidhan tahay oo hadduu qof kale ahaan lahaa aan xukunkani dhaceen hadday takfiirta hadday qatliba tahy wa hada bailu muxuu kaga duwan yahay cali ااعtiقاad في عlيi ااعtiقاad في جibrيl ااعtiقاad في النaبي sal اه عليه وsلم iyo alctiqaadu fi abi bakrin iyo alctiqaadu fi sheikh fulan waa isku mid markaa waa bail in sababu takfiirihim wa qatlihim wa alictiqaadu fi caliyin bikhusuusihi waa bail taasi arinka kale qodobkaa labaad ixtimaalkiisa kale waxaa weeye an yakunuu asaabuu in saxaabadu dilka iyo takfiirintaba ay ku saxsanaayeen ويkون مkفر الاعtiقاad في عlي وغayrihi الاعtiقاad في غayr الlah sababta loo gaalaysiiye dhiigoodana loo xalaashaday ay tahay in makhluuq wax laga ictiqaaday aanay banaanen in laga ictiqaado makhluuqaasi cali ha noqdo ama ama mid kaleba ha noqdo oo ciladu ay tahay cilatu shirki ay tahay atashriik waxaan ilahay qofkan ilahay lala wadaajiye cali ha noqdo ama makhluuq kale ha noqdo am tظunuun ana الاctiqاada fi taajin وamثali laa yadur والاctiqاad fi cali bn abi طaalib radi الlahu canhu yukafir yani saad labadaa u kala geenaysa waa isku xukm waxaa la mid ah alictiqaadu fi اlaqطaab اlarbaca waxaa la ihahdo way aaminsan yihiin inay yihiin afar awliye ah oo caalamkanba maamula waa kuwa jaylani dasuuqi الrifaaci iyo albadawi alaqطaab اlarbaca aljawaab الkhaamis wayuqaal waxaa la odhanaya aydan ku noqoshee banuu cubeydin qoladii la odhan jiray alqadaax aladiina kuwaasoo malaku madax ka noqday almagriba bilaad almagrib almagrib alcarabi baa loo jeeda waa tunis iyo jazaa'ir iyo marokaalkan la idhaa iyo iyo wa misra masr fii zamani beni cabaas waktigii dowladii dowlad cabaasiya ay jirtay oo dhulkaasay ka goosteen oo dowlad iyaga u gaar ay ka samaysteen kulluhum dhammaantood yashaduun waxay qirayeen an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuul llahi bay qirayeen wayaddacuuna waxay sheeganayaan alislaam wa yusaluuna way tukanayaan aljumucata salaada jumciya waljamaaca salaadaha kalena jamac bay ku tukanayeen falamaa adharuu markay muujisteen mukhaalafata shariica shareecada khilaa khilaafisteeda fii ashyaa ay ku khilaafeen duuna maa naxnu fii waxaanaynu ka hadlayno inagu oo shirki wax ka sokeeya ay ku khilaafeen ajmaca alculamaa culimmadu waxay isku waafaqeen calaa kufrihim inay gaaloobeen iyo wa qitaalihim la dagaalankooda iyo wa ana bilaadahum dhulkaa ay xukumaan bilaadu xarbin inuu yahay bilaadu islaam ahayn wghazaahum lmuslimuun muslimiintaa ku duulay xata istanqaduu ilaa ay soo badbaadsadeen maa biaydiihim kuwaa wixii gacanta ugu jiray oo min buldaan almuslimiin ah qoladaas markaa waxay la baxeen magaca alfaatimiyuun wmaa walaa silata lahum bifaima wax xidhiidh oo xagga nasabka ah oo faatima oo bintu rasuuli ay la lahaayeenna haba yaraatee ma jirin lakiin ahlulbaailka waxaa lagu yaqaanaa magac fiicanoo waxooda ay ku suuq geyn karaan ee ku meel marin karaan inay samaystaan magac markaa qurux badan oo dadka ay ku dagaan markaa banu cubayd alqadaax kii ay markaa ka farcameen baa cubaydullaahi alqadaax la odhan jiray saa awgeed baa banu cubaydin alqadaax loo yidhi niman markaa dee kufriyaad ku jira bay ahaayeen hadday shirki tahay iyo hadday gaalnimo kale tahayba kitaabka alkhuط ee mkrizi aada buu uga warama ibnu kaiirna fi اbidaaya wالnihaaya ijmac culamaana uu soo naqilay ibnu kaiir calaa takfiirihim culimadu inay isku waafaqeen kuwa gaalaysiintooda waxaan loo yaqaana almawaaliidna kuwii bilaabay bay ahaayeen mawliidka rasuulka iyo mawliidka cali bin abi aalib iyo mawliidka xaakimkoodii uhoreeyey iyo iyaga ugu horeeyey oo bilaabay sida almkrizi raxima llahu tacala uu ku sheegay fi lkhuط awalu man axdaثu hadi اlbidca fi اlislaam ayay ahaayeen waayo marka islaamnimadii ay sheeganayeen iyo shahaateynkii ay qirayeen iyo jumci ay tukanayeen iyo jamaacadii iyo wixii lamidka ahaa waxba uma tarin qofku mar hadduu ku dhaco gaalnimo walow hal qodob ha noqotee taasuu diinta kaga baxaya oo laa yushtarau fi اlinsaan ama laa yushtarau ijtimaacu alkhisaal اlmuujiba lilkufr fi linsaan xata yuxkama caleyh bاlkufr qodobada gaalnimada waajibiye sabab u noqda qofka si loogu xukumay inuu gaaloobay inay dhammaantoodba ku ururaan oo aanu midh ka maqnayni shardi maaha islaamku waa weysada kale waysada hal naaqid hadii la helo hal midoo kamid ah waxyaaba ku burto siday u burayso ayaa islaamkana haddii hal qodob oo kamida ah waxyaabaha uu ku buro la helo islaamnimada ay u buraysaa wax daliila oo haba yaraatee sheegaya qofka si gaalnimo loogu xukumo mubdilaat lislaam oo nawaaqid liimaan oo dhammi inay ku kulmaanoo hal qodob aanu ka maqnaynna ma jiro waayo marka qodobadii laga helay ee gaalnimada ahaa ayaa loogu xukumay gaalnimo oo dhulka islaamka markaa in laga xoreeyana laysugu yeedhay markii dambena lagaga xoreeyey jawaabta lixaad wuxu uhi wayuqaal waxaa lo odhanaya aydan idaa kaana hadday ahaan alawaluuna kuwii hore lam yakfuru inaanay gaaloobin ilaa anahum iyagu jamacuu inay kulmiyeen mooyaane bayna ashirki wa takdiib rasuuli wاlqur'aani wainkaari اlbachi wagayri dalik si iyagu sheeganayaan de oo kuwan markaa shirkiga difaacaya waxay leeyihin kuwa hore waxaa gaalnimo loogu xukumay waxaa ku kulmay alkhisaal اmuujibatu lkufr waxyaabay gaalnimada sababay o dhan baa ku kulmo midh aanu ka maqnayn waana asbaabahay ugu doodayaan inaanay ilaahay rabbinimadiisa qirsanayn qowl اllahi tabaaraka watacaala wma yuuminu akaru bilah ilaa wahum mushrikuunana ay u taxriifinayaan waxay doonayaan inay yidhaahdaan alkhisaal اmuujibaة lkufri oo dhan baa ku kulmay alkhisaal alatii hiya alati laa yahbutu biha ila asl iimaan dhammaantood way ka maqnaayeen saasay doonayaan inay yidhahdaan marka waxa lagu leya hadii arrintu sida aad sheegeysaan ay tahay fama macna baab baabkii macnihiisu waa maxay aladii baabkaasoo dakara culamaau culimadu ay sheegeen fii kuli madhabin madhab kasta dhexdii waa baabu xukmi murtadi ah baabka qofka muslim ahaan jire diinta ka baxay huwa murtadku waa almuslimu aladii muslimkaasoo yakfuru diinta ka baxa bacda islaamihi diinta ka baxay islaamnimadiisii kadib uma dakaruu waxay sheegeen culimadu anwaacan kaiira bay sheegeen noocyo badan alxajaawi oo kale afar boqol oo naaqid buu sheegay jahliga mucaasiriinta qaarkood bay kamid tahay inay yidhahdaan maxamed ibn cabdilwahaab baa la soo dariyey waxa loo yaqaan nawaaqid lislaam in meelaha markaa ka sheek sheekeeya oo reer jabuuti asal ahaan ahaa ayaa beri dhaweyd ragga waxaa ku hadlayay kamid ahaa wadadaan aada moodo kutubtaba inaanay akhrisanba madaahibta oo dhan maxamed cabdiwahaab intaanu dhalan ayay ku qorayd baabkaas uu ku dhignaa baab xukmi murtad baabka maxay ku sheegaan culimadu marka laga yimaado qofkaa ridoobay axkaamta uu yeelanayo fi dunya iyo fi laakhira waxay ku sheegaanoo ugu muhiimsan oo ugu badanba alasbaab almuujibatu liridda waxyaabaha sababa qofkii muslim ahaa inuu noqdo mid diintii ka baxay waana arimaha nawaqid islaam ku sheegay maxamed bin abdilwahaab raximah اllahu taala wax kalama weliba isagu soo koobo tobankii ugu muhiimsanaaye usuusha ah buu sheegay ragga afar boqol sheegaya ka hor orodoo kutubta xanafiyada akhri horena waynuu sheegeen kitaab tawxiidka markaynu maraynay soo ma waxyaabo aada u fudud bay odhanayaan diintaa lagaga baxa haddaad tiraa musayjid miladii waad ka baxday haddaad muslim ahaan jirtay waad ridowday musayjid maxamed cabdiwaha musayjid muu shaahid iyo musayxif hadaad taskhiirisa masaajidka iyo waa istihzaa alistihzaa bidiinna waa kufr halkaasay marsiinayaan laakiin waxaanu sheegnay inay sax ahayn eh, ay tahay qasdiga in la eego alxaamil calaa dalika ma istihzaa iyo sukhriya ah mise dee xaqiiquu ka warramaya masaajidkaaba sidiisa u yar oo kitaabkaaba dee kitaab yaroo musxafkiiraa jeebka la geshanaya waay uma dakar waxay sheegeen anwaacan kaiira noocyo badan oo asbaab ridda ah kullu nowci nooc kastoo minhaa noocyadaa ka midi yukafiru qofkii ku dhacay gaalnimuu sabab ugu noqonaya wayuxilu wuu xalaaleynaya dama rajul ninka dhiiggiisii wamaalo xoolihiisa xataa inahum ilaa iyagu fuqahadu dakaru ay sheegeen ashyaaa yasiira bay sheegeen arrimo yar miisaanka marka la saaraba yeriin cinda man facalahaa qofkan sameeyey way la yaraayeen oo ismuu lahaynba heerkan ay ku gaadhsiinayaanoo diinka bax bay sabab kugu noqonayaan ba ismuu lahayn mila kelimatin oo kale weeye dakar waxa shagaal sheegaya sira mila kelimatin oo kale ayay sheegeen yadkuruhaa qofku uu sheegayo bilisaanihi afka uu ka odhanaya duuna qalbi iyadoon qalbigiisa ka soo gooyin aw kelimatin oo yadkuruha uu sheegayo calaa wajhi اlmasxi wاllacib kaftan ahaan iyo ciyaar ahaan uu sheegayo waana waadix manay odrhan qofku gaaloobi maayo ilaa anwaacu ridda oo dham ay ku kulmaan ama alasbaab almuujibatu liridda bal markay riddada tacriifinayaan waxay idhaahdaan waa qaطcu lmari lilislaami biqowli aw ficli aw ictiqaadi aw shakin may odrhan biqowli wa ficli waictiqaadi wa shakin ee awdaa markaa tusinaysa in mid uu ku filan yahay oo inta kale meeshooda uu buuxin karo ayay isticmaaleen marka kii la helaba qowl ha noqdo ficil ha noqdo ictiqaad ha noqdo shaki ha noqdo kii la helaba milada waa lagaga baxay walow intii kale ha maqnaatay qowlka laftii lagu kufriye laftiisaa fara badan hal qowl oo gaalnimaa qofka hadduu ku dhaco yakfur hadda imika waxaynu ka hadlaynaa ilaaqi qof mucayana kama hadlayna iska ilaaliya masaladaas hunaaka farqu bayna اliطlaaqi wاtacyiin haddii la dhaahdo man facala kufra kafar man qaala kufra kafar man ictiqada kufra kafar man shaka fii amri macluum min addiini bidaruurati kafar xukumka mas'aladaa laga hadlaya shaksiga mucayanka marka loo yimaado waxaa dhici karta isagoo wixii la sheegayey sameeyey inuu kufri ka baaqsado oo dee mawaanic baa jirta soo maha mawaanic takfir wa la hah baa jirta bidcaduna waa lamid un iyaduna ilaaq iyo tacyiin bay kala leedahay man qaala kada fahuwa mubtadic man facala kada fahuwa mubtadic man jaalisa mubtadicata fahuwa mubtadic baa la ihi tusaalahaan man lam yubadic mubtadic fahuwa mubtadic baa la ihi waa ilaaq taas shaksi mucayana laga hadli maayo shaksiga mucayinkaabaa kadib loo imanayaaoo isagaa baadhis lagu samaynayaa juluuskiisu waa noocma ma garanaya qofkan ula fadhiistay sida man lam yukafir اkaafir fahuwa kaafir waa sidaas oo kale cid ahlu suno tihi qaacidada calى iطlaaqna ma arag aw aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin